بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد باب القياس أما القياس فهو الرد الفرعي للأصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم وليعتبر ثلاثة في الرسم لعلة أضف أو دلالة أو شبه ثم اعتبر أحواله أولها ما كان فيه العلة مجيبة للحكم مستقلة فضربه للوالدين ممتنع كقول أف وهو للإذا منيع وثاني ما لم يوجب التعليل حكما به لكنه دليل فيستدل بالنظير المعتبر شرعا على نظيره فيعتبر كقولنا مال السبي تلزم زكاته كبالغ أي للنمو كقولنا مال السبي تلزم زكاته كبالغ أي للنمو وثالث الفرع الذي تردد ما بين أصلين اعتبارا وجدا فليلتحق بأي ذين أكثر من غيره في وصفه الذي يرى فيلحق الرقيق في الإتلاف بالمال لا بالحر في الأوصاف baabulqiyaasi waa baabka qiyaaska aynu odhanayno ama qiyaaska loo yaqaano baabulqiyaas ereyga qiyaasihi waa masder ficaal ku yimid ficilkiisuna qaasa ayuu ahaa oo hulaaثi ah qaasa wuu qaderay waa in labada shay la isku qadaro qiyaas waa qadarida lafteeda markaa ereyga qays ah iyo ereyga qiyaas ah waa laba masder oo ficilka qaasa ah labaduba ka wada imanaya qays iyo qiyaas qaysku waa qiyaasida wax la qiyaasayo qiyaaskuna waa qiyaasidii un waa laba shay oo maxaanku dha laysku qiyaasanayo weeyi luqa ahaan marka la doonayo waa ataqdiir waa laysku qadaraya ama almumaathala mumaahalo ayaa la samaynaya haddaba marka qiyaaska culimadu ay ku tilmaameen laba masder inay yihiin oo ficilka kaasa yaqiisu ka yimid macnihiisu muxuu noqonayaa talow qiyaaska macnaha ereyga qiyaasihi uu leeyahay xagga luqada waxaa loo yaqaanaa alqiyaas huwa taqdiir waxaa la yidhahdaa qistu thawba bidiraaci maradan waxaan ku qadaray xusulkayga xusul baan ku qadaray waan xusliyey kolka qiyaasku waa qadarid ama shayga oo sidaa loo qiyaaso luqada kaa ayuu noqonaya shareecada marka sharciga la joogo ereyga qiyaas ah waxa ay qiyaas culimadu ku tacriifiyaan ereyo kala duduwan oo fara badan fuqahada shaaficiyada weynankoogu tacriifka ay qaateen waa tacriifka odhanaya qiyaaska waxa loo yaqaanaa waa waxay ku tacriifiyeen xamlu macluumin calaa macluumin fii ihbaati xukmin lahumaa ow nafyuhu canhumaa biamrin jaamicin baynahumaa biamrin jaamicin baynahumaa oo min xukmin ow sifatin waxay yidhaahdeen waa xamlu macluum shay macluum la yaqaan baa lagu xambaari calaa macluumin ku kale oo macluum ah ayaa lagu xambaari fii ihbaati xukmin xukun sugidii lahumaa labadooda loo sugayo ow nafyuhu canhumaa ama labadaba kiyoo laga anfiyayo biamrin amar xaggii jaamicin beynahumaa labadooda jamcinaya oo min xukmin aw sifatina shay macluuma shay kaloo macluuma lagu xambaaraya maala nabiidku waa shay macluumoo la yaqaan nabiid waa la yaqaan waxaa nabiidka loo yaqaana waa shay macluumoo la garanayo annabiid haddaba nabiidkii oo sharaab lamiiro ah ayaa lagu xambaarayaa khamrada oo iyaduna sharaab la sameeyo ah waxaana sababtu ay tahay jaamiciyo cillo ka dhaxaysa oo aliskaar la yidhaa ayaa jirta oo nebiidkana laga helayo oo haddaad nebiidka cabto dee maryahaad dhigan khamradana laga helayo oo caqligaaba kaa guuri waxaynu arkaynaa haddaba in nebiidka iyo khamraduba macluum ay yihiin oo xukun iyo sifo ka dhaxaysa labadooda dartood layskugu xambaarayo ayaa inoo muuqata alqiyaas qiyaasku talo waa maxay haddaba macno ahaan marka qiyaas aynu ka warbixinayno qiyaasku ma deliil sidiisa u madax banaanba ilanadilada kitaabka waan soo dhiganay sunadana waan soo marnay ijmaaca waynu soo marnay oo ka saddexaada haye qiyaaska oo kii afraada baynu maraynaa qiyaaska tolow waa maxay sid ma daliil madax banaan baynu uhaynaa ma masaladu sideedaba ma masale khilaafiyaba qiyaasku ma masale itifaaqiye oo culimadu ay isku waafaqdayba qiyaasku horta siduu ushaqaynaya waa maxay sidiisaba waxaa la ogaaday horta qiyaasku sidiisa waa masale khilaafiya mas'ale khilaafi ah weeyi oo ragga qaarkood ay ba anagu ma ogolin oo waxaanu ku garanaynaa inaan ogolayn ilaahay baa yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuqadimuu bayna yaday illaahi wa rasuulih inaad adigu tidhaa waxbaan qiyaasanayaa ood ilaahay iyo rasuulkiisa ah, waxaad kala horayso aayaddu si toosay ah u diiday bay yidhahdeen oo anagu maba ogolin wa an taquuluu cala allaahi maa laa taclamuunna aayad kale ayay ahayd bay halkaasay la qiyaaska rag baa diidey ragna way ogolaadeenoo waxay yidhaahdeen ilaahay aayad kale wuxuu ku yidhi factabiruu yaa uli absaar factabiruu yaa uli absaar waxaynu garanaynaa markii rasuulku uu dirayey saxaabigii mucaad ee yeman loo dirayey si toosa ah ayuu qiyaasku uga dhex muuqanayey diristii saxaabiga waayo wuxuu lahaa haddii qadiyadii ay kugu soo cusboonaato maxaad samayn muxuu ugu jawaabay waxaan ka baarayaa buu yihi ilaahay kalaamkiisa haddaad ka weydo ka waran baa la yidhi axaadiista haddaan ka waayana dee waan ta ugu dhadhow xagga shabaha ayaan kolkaa kala mid dhigayaa buu yihi ilaahay baa mahadle rasuulka rasuulkiisa waafajiyey xaqa kolkaa waxa weeye waa qiyaasku shay la qiyaasan karo oo sida saxaabigaaba inooga muuqata rasuulka uu ku lahaa sala allahu calayhi wasalam waa in aayad kale iyo xadiid kale loo qiyaasto ilaahayna dee factabiruu ya ulilabsaar baaba la yidhi dadka basiirada iyo caqliga iyo waxgarad kale iyo aqoonta ayaa la war cibro qaata oo waxaan wax uga qiimeeya oo shaygan shay uga qiyaasta ayaa layna leeyahay waa alictibaar markaa si toosa waxaynu u arkaynaa qiyaaskii inuu wax jiro yahay oo la qiyaasanayo qiyaasku waa shay jira oo la qiyaasan karo haddaba ma deliil madax banaan baa qiyaasku markaynu qiyaaska soo qaadanno qiyaasku ma deliil madax banaanbaa oon odhanayno waa daliil madax banaan oon doonayno in inaan idha waan qiyaasanayna maya daliil madax banaan ma aha qiyaasku sidiisaba muhbitun lilxukmi miyaa mise waa muwadixun lilxukmi qiyaasku muhbit ma aha muhbit masaladan xukunkeega waxa loo deliishaday qiyaas oo qiyaaskaa daliil u ah ma aha macnaheegu wuu sugayaa ma aha qiyaasku waa muwadix oo masaladan sida ilaahay iyo rasuulku ay ka yidhaahdeen unbaa laynoo caddaynaya kolkaa marka shay la qiyaasto waxa daliilka rasmiga ah u ihi qiyaaska laftiisa maahe waa naska la qiyaasanayo naskii la qiyaasanayey ayaa daliil rasmiya u ah waynu qaybin doonaa oo maalan ilaahay wuxuu xaaraan ka dhigay labadeenna waalid inaynu uf ku nidhaahno rabbi baa aayad qur-aana ku leh ha ku odhannina uf uf inaad labada waalid ku tidhaahdo uf waa kelmad karaahiyo tilmaamaysaa karaahiyo inaad nacayso ama aad dhibsanaysid ayay tilmaamaysaa kelmadda uf ah oo labada waalid lagu yidhaahdaa sow si toosa qur-aanku inooguma caddayn uf in labada waalid xaaraan laga dhigay oo mamnuucay tahay inaad uf ku tidhaahdo bal haddaba waxaad ka warantaa labada waalid waa mamnuuc inaad uf ku tidhaahdaaye ka warran haddaba inaad garaacdo labada waalid haddaad garaacdo ka warran oo tidhaahdo waxaan iska ilaalinayaa uun ilaahay labada waalid ufa ku odhanin buu yidhi laakiin ha garaacintee ma aha qur-aanka laa tadribu lwaalideyn kuma taalla qur-aanka ha garaacina labada waalid laynama odhan haddaba qiyaas baa imanaya oo in labada waalid la garaacaa waa xaaraan waxaana lagu gartay waa shay macluuma labada waalid oo la garaaca in uf lagu yidhaahdaana waa shay macluuma labada macluumuun dee iskugu keen xambaar macluumkan macluumkan ku xambaar xikmad iyo ciladee udhaxaysa ayaa jirta oo jaamicaa ah ayaa jirta oo kana laga helayo kana laga helayo oo aliidaa la yidhaahdo labada waalid uf haddaad ku tidhaa waad dhibtay haddaad garaacdana waad dhibtay kanaaba laakiin dhibka kusii khatarsan ilaahayn kii hooseeyey buu caddeeyey kii dhibka uu ku badnaa ee garaaca ahaana waaba laga aamusayba dee miyaadan arkaynin inaad u daliishanaysid garaaca xaaraannimadiisa falaa taqul lahumaa ufin mise walaa taqul lahumaa ufin bay ahayd walaa taqul lahumaa ufin labada waalid uf ha ku odhanin walaa taqul lahumaa ufin waa nas diiday oo laynagaga nehiyey inaan uf ku nidhaahno falaa taqul lahumaa ufin falaa taqul lahumaa ufin markaynu nidhaahno eeaynu falaa taqul nidhaa waa nahyi nahyiga mulaqi ihina xaaraan buu tusiyaa uf inaad ku tidhaa haddaba waa xaaraan inaad garaacdana dee uga qiyaaso qiyaaskii wakaa labada waalid waad arkaysaa ama aynu odhanayno axkaamta waa loo kala qiyaasanaya baabulqiyaasi waa baabkii qiyaaska ama alqiyaasu qiyaasku ama alqiyaasu qiyaaskii fa huwa qiyaasku radulfarci waa faraca oo loo celiyo lilasli asalka loo celiyo fii xukmin xukun dhexdii xukunka oo saxiixin saxiix ah xukunka oo sharciyin sharci ah licilatin liajli cilatin cillo darteedna loogu celiyo cilada oo jaamicatin jamcinaysa fi lxukmi xukunka ku jamcinaysa tacriifkii qiyaaska ayuu sheekhu ka hadlay tacriifkan uu ka hadlay kii luqadda ma aha ee qiyaaska uu lahaa waxa weeyi kii sharciga ee culimmada sharcigu ay qiyaaska ay ku tilmaameen ama ay ku macneeyeen alqiyaas haddaba waxaynu arkaynaa ama halkaa inooga muuqanaysa kolley qiyaasku aqsaan buu yeelan oo inagama foga tacriifna wuu leeyahaybo waan ku dhex jirnaa arkaanna wuu yeelanoo bay inooga iman shuruud arkaantu ay yeelanaysana waynu arki doonaa insha allah tacriifkiibuu bilaabay sharciga ahaa ama alqiyaasu qiyaaskii aan soo dhiganay ee kitaabka bilowgiisa aan ku soo dhiganay ile baabasha ayaynu abwaabu usuulilfiqi baan ku soo marnaye ama alqiyaasu qiyaaskii fa huwa qiyaasku radulfarci waa faraca oo loo celiyo lilasli asalka waxaa lagama maarmaana in meesha farac jiro sidoo kale meesha inuu asal jiraana waa lagama maarmaan asalna waa inuu yaal faracna waa inuu yaal labaduba lagama maarmaan bay noqon asal iyo farac labaduba waa lagama maarmaan ama alqiyaasu qiyaasku fa huwa qiyaasku radulfarci waa farca oo loo celiyo lilasli asalka fii xukmin xukun baa loogu celini saxiixin saxiix oo sharciyin sharciya xukun saxiix ah oo sharciya ayaa loogu celin licilatin cillo darteed cilada oo jaamicatin jamcinaysa fi lxukmi xukunka ku jamcinaysa cilo jaamicaa baa jirta oo asalkana ku jirta faracana ku jirta oo maalan marka ilaahay khamrada uu yidhi waa xaaraan ilahay waa khamrada waa xaaraan baa layni yidhi iska daaya waxay culimmadu baadheen cillad loo xarimay oo xarimiddeedu ay faa'iido leedahay talow khamradu waa xaaraan ma qadhaadh baa ma miy qofka may dabirisaa miyaa talow khamradu waa xaaraan may waashaa khamradu waa xaaraan waa run waa xaaraan khamradu laakiin xikmadda iyo cilladda loo xarimay maxaynu ka dhignaa khamrada kow debira way ku jirtaa sharaab la cabana weeyi suurtagel weeye inuu qofku ku mirqaamo waxa wey way waashaabaa haddaba ereygan aliskaar haddaan soo qaadna ka warram aliskaar oo ah inay qofka waalayso ereygaa aliskaar waa cilo khamro kaste aynu ka helayno waa erey cilo ah oo khamro kaste aynu ku hayno ama se aan ka helaynaba aliskaar haddaba ciladaa iskaarka ah haddii aynu nidhaa iskaarkaa loo xarimay faa'iida ma ku jirtaa iskaarka haddii la yidhahdo iskaarkaa dadka laga ilaalinayaa faa'iida ma ku jirtaa waa nacam oo maxaa ka mid ah kuliyaatlkhamsaha eeg diinuhu ay ilaaliyaan maxaa kow ka ade caqligaa ka mid a ah. eg kuliyaatlkhamsaha eg caqligaaba ku jiro oo ka mid a ah. in caqliga qofka la dhowro iskaarkuna caqligii qofka ayuu waalaya ayuu baabi'inayaa haddaba kow ciladaa khamrada ku jirta ee aliskaar ah sababta loo xarimay inay tahay ayaynu u haysanaa sow sababta khamrada loo xarimay aliskaar ma aha sikraamintan ay ku sikraaminayso ay maankaaga bedelaysa iyo xiskaaga nacam ciladii wataa kol hadday ciladii taa tahay rasuulku axaadii buuba ku ishaarayba waa la ishaaray maa askara al maa askara kaiiruhu faqaliiluhu xaraam shayga haddii intiisa badani ay ku waaliso intiisa yarina waa kuula miduun kolka ereyga iskaara lasoo qaatay waxaana la og yahay tacliiq اxukmi bاmushtaq yufiidu ciliyata maa minhu اishtiqaaq haddii shay mushtaa a ah, xukun lagu xidho waxay ka dhigan tahay xikmadda uu inoo faa'iideynaya waa mushtaqu minhugiisa ayaa ciladii ah, xukunkan loo sababeeyey kolka marka khamrada la xarimo xikmaddu muskirnimo inay tahay loo xarimo muskirkan haddaba mushtaqu minhugiisao iskaar ah iskaarkaa weeye xikmadda loo xarimaya aliskaar wax kasta haddaba waxaynu uga qiyaasani khamradii oo ereygaa iskaara laga helay kii iskaarka laga helay waa nebiidkii waa farac khamradiina waa asaloo nas baa caddeeyey asalkuna waa kuu nasku magacaabay weeye ka aan la magacaabinna farac baynu u qaadanaynaa cilada jaamicada ee labadaba ku jirtaana waa cilada ka hore loo xarimay kii laga helaba dee waa xaaraan baynu odhani kolkaa nebiidkii iskaar baa laga helay khamradiina iskaar baa ku jirtay kol haddii khamradii iskaar ay ku jirtay nebiidkiina laga helay jooji unbaa la odhanaya qofka hor waa xaaraan ee iskaga tag ama alqiyaasu qiyaaskii fa huwa qiyaasku radulfarci waa faraca oo loo celiyo lilasli ilal asli asalkiisii dib loogu celiyo fii xukmin xukun dhexdii xukunka oo saxiixin saxiix ah xukunka oo sharciyin sharci ah xaggaasaana lagaga celinaya licilatin cilo darteed cilada oo jaamicatin jaamico ah fi lxukmi xukunka jaamico ku ah qiyaasku haddaba wuu qaybsami jiray culima saddex baynu qaybin jirnay saddexda uu qiyaasku u qaybsamayo ayuu sheekhu doonayaa inuu ishaaro ama halkan inuu inoogu tilmaamo wuxuu yihi wal ha loo qiimeeyo halaaثatan saddex fi rasmi xagga rasmiga iyo tacriifka ama qoriddaba saddex qaybood inuu noqonayo ha loo qiimeeyo walyuctabar ha loo cibreeyo alaaatan saddex fi rasmi xagga rasmiga rasmigu waa tacriifka asal ahaan ama aharka oo kale marka aad doonayso inaad ka hadasho tacriifka qiyaaska saddex baynu u qiimayni saddex qaybood inuu yahay waxaa lo odhan jiray qiyaasulcila waxaa kaloo lo odhan jiray qiyaasu dalaala waxaa kaloo lo odhan jiray qiyaasu ayuu inoogu qeybsami jiray adifhu u idaafee licilatin cilo u idaafee ka koobaad cilo u idaafee waa ciliyun markaa ciliyun weeyaano ama qiyaasu cila baad odhan oo qiyaasu cila oo qiyaaskii baad u idaafaynay cilada oo qiyaasu cilatin baad odhan qiyaaskii ubaa cilada loo idaafayn adifhu qiyaaska idaafee licilatin ilaa cilatin cilo u idaafee maxaad odhan markaa qiyaasu cilatin waa ka koobaad qiyaasulcila ow dalaalatin ama dalaalo u idaafee oo maxaad odhan qiyaaskii dalaalo u idaafee waa qiyaasu dalaala ow shabahin ama shabah u idaafee oo maxaynu odhan shabah marka mudaafun ilayhi laga dhigaya qiyaaskana mudaaf waa qiyaasu shabahin uma actabir cibree axwaalahu xaaladihiisa cibreeyo sidaa ayaynu ula wada kala soconi qiyaaskii haddaba saddex buu culima uqaybsamay saddexda qiyaaska uqaybsamay ka koobaad waa maxay waa qiyaasu hee cilatin ka labaadna qiyaasu dalaalatin ka saddexaadna qiyaasu shabahin saddexdaa ayuu qiyaaskii inoo noqday saddexdaba sheekhu halkan ayuu doonayaa inuu kaga hadlo uu mid mid inooga hadlo ayuu rabaa waa saddexda qaybood ee qiyaaska awaluhaa ka ugu horeeya waa cillohe-e maa ka weeyi kaana ay tahay fiihi dhexdiisa alcillatu ciladu muujibatan mid waajibinaysa lilxukmi xukunka mustaqilatan oo mustaqilo oo madax bannaan qiyaasulciluhu waxaa la yidhaahdaa waa qiyaasyada ka ugu horeeya ciladaana muujiba lilxukmi ah waa muujiba ama muqtadiya lilxukmi weeyi waxay ka dhigan tahay muujiba lilxukmi suurtagal ma aha xukunkan iyo ciladan inay kala hadhaan cilada iskaar ah iyo xukunka xaaraan ihi ma kala hadhi karaan oo lama heli karo shahid qofka maanka ka qaada ama maxaanku idhaahdaa la odhanayo wuu wuu oo haddana xaaraan maaha la odhanaya ma jiro suu dooniyaan ku ahaado waxa weeyaan kol haddii iskaarkiiba la helay xaaji ka joogsun baa lagu odhan waxani waa khamree iska daa haddii lagu qariyo ama adoon garanaynoo sharaab moodaya aad cabtood ka dheregtana dee waxa weye xaaraan waad ku dhacdaye laakiin dee waxaa marfuuculqalam baad iska tahay ma garanaysa jahligu waad waad og tahay haddii lagu qariyo ama aad ilowsan tahay ama aad waxaynu ognahay inayna wax mushkilada oo ay yeelanaysaa ayna jirin laakiin adigu markaad ogaato ama aad garato ama u dee xiskaaku soo noqdun baa lagu odhani maya iska ilaali haddii lagu qariyo imika wadanadan qaar waxaa jira waa laysku qariyaaba qof baa ku odhanaya sharaab baan ku siinayaayo dee ujeeddo kaste ka lahaadee balka ali sheekh sharaab baynu soo cabiyo markaasaa laga yaabaa inuu ka hor dhigo anugu waan arkay ninay ku dhacday ninay ku dhacday baan arkay laakiin nini uma qarine ninuu la socday ayaa kaxeeyey intuu kaxeeyey buu dheelgeeyey oo bes bahalkii unbuu ushubay ninkanina weligiiba ma arag bahalkan si uu eg yahay iyo wuxuu yahay toona dee sharaab unbuu moodaya sharaabkii faantadii iyo unbuu mooday kookii unbuu moodo u iska cabay gebigiisa waan duuli gaadhay buui markaasaan dib u baadhay buui warwaa hebel waxaad isiisay muxuu ahaa wuu qoslaaun uma sheegin ila way isdilayaane dib ayuu ka ogaaday oo mar dambe ayuu hi maalintii wixii buu ahaa ilaahay wa wa waa dembi baa laakiin igu jira isaga awaluhaa ka koobaad waa inaad iska hubisaa waxaad calooshaada gelinaysid wuxuu yahay waa inaad iska hubisaa awaluhaa ka koobaad maa kaana waa ka ay tahay alcilatu ciladu fiihi dhexdiisa muujibatan mid waajibinaysa lilxukmi xukunka mustaqilatan oo mustaqil oo madax banaan ciladu waa inay muujibo tahay waa ka koobaad maxaa kamida ciladu inay markay muujibo noqoto sheekhaa tusaale bixinaya waa waalidkaoo la garaaco fa darbuhu garaacidda lilwaalidayni labada waalid la garaacaa mumtanicun waa mamnuuc oo waa xaaraan qofku labada waalid inuu garaaco diintu xaaraan bay ka dhigtay ka qawli ufin ufin qowlkiisa oo kale weeyi uf qowlkiisa oo kale weeyi wa huwa qowlkan ana munica diintu way manciday oo xaaraan bay ka dhigtay liliidaa'i liajli iidaai dhibidda la dhibayo waalidka darteed ayaa loo xarimay oo waxaa laguhi labada waalid uf ha ku odhanin eleway dhibsanayaane haddaba ha garaacin ilan isna waa dhib labaad eh waa lil iidaai baa loo manciyey oo mamnuuc looga dhigay halkaa qiyaas baynu haynaa qiyaasulciloah oo ciladu ay xukunka waajibinayso waxaana wey labada waalid in uf lagu yidhah waa asal yaa asal ka dhigay dee aayad baa sheegtay falaa taqul lahumaa uffin in haddaba labada waalid la garaaco aayad iyo xadiis ma sheegin xaaraan inay tahay aayo toos ah oo si dee manduuqa u sheegtay iyo xadiid u sheegay ma jiro maadaama on had si toosa ah loo sheegin waa farac haddaba cillad baynu baadhaynaa eeg uftayaa xarimay maxaa ilaahay baa xarimay laakiin sababtu waa ma xikmaddu waa maxay cilladdu waa maxay loo xarimay waa dhibsiga waalidku ay dhibsanayaan haddaba dhibsigii saw maaha cilla muujiba lilxukmi bes garaacidduna mayna kasii mudnayn markaa min baabi owla miyayna ahayn waa min baabi owla garaacidduna in xaaraan ilaahay ka dhigo oo aayadda aynu u deliishano biariiqi اqiyaas awaluhaa ka koobaad cilada ta koobaad ama qiyaaska kiisa koobaad qeybihiisa maaka weeyi kaana ay tahay alcilatu ciladu fiihi dhexdiisa muujibatan mid waajibinaysa lilxukmi xukunka mustaqilatan oo madax banaan waxaa laga yaabaa arday inuu yidhaah oo sheekhu muxuu kaanat u odhan waaye ilan ismigii waa alcila oo waa dhadige kaanat wuxuu odhan waaya fasli baa meesha yimidoo hadduu fasli yimaado mushkilad ma leh waa laba wejiyaa banaanaan jiray waana gabay oo gabaygaana uu aqbalaynin awaluhaa ka koobaad maaka weeyaan kaana ay tahay fiihi dhexdiisa alcilatu ciladu muujibatan mid waajibinaysa lilxukmi xukunka mustaqila oo mustaqil oo iska madax banaan fa darbuhu haddaba garaaciisa weladku garaaca uu garaacayo lilwaalidayni labadiisa waalid mumtanicun waa mamnuuc garaacaasi ka qowli ufin oo kale wey sida ufinba mamnuuc looga dhigay qowlkeega wa huwa qowlkan ufin munica waa la manciyey liliidaa'i dhibidda la dhibayo waalidka dartii baa loo manciyey wax kastoo sidaasana kaasaa looga qiyaasanaya waa qiyaasu cilla markaa haddaba ta'fiifka sababta loo manciyey waa dhibidda ama kolkaa labada waalidba ufin ha lagu yidhaahdo ama labada waalid midkood ufin ha lagu yidhaahdo dhibidii baa loo manciyey haddaba ka dhibidda ka sii mudan ufintu waa garaacidda iyo afxumada hadal xun haddaad maqashiisa xataa ufintii baa lagaa diiday kolkaa way ka sii mudan tahay iyaduna halkaa waxaynu kaga baxnay culimo qiyaaska qiyaasul cillaha loo yaqaan oo waa ka ay cilad ay tahay muujiba lilxukmi baynu ku tilmaanay wa haani ka labaad ka labaad buu haddana doonayaa inuu sheekhu inoo sheego wahaaniika labaad maaka weeyi lam yuujib uuna waajibinin atacliilu tacliilku xukman xukun ma waajibiyo bihi isaga lagu xukumo wujuub en xaaraan laakinahu daliilun waa tusiye haddii ciladu ayna muujibe ahayn ee laakiin ay daallo tahay xikmaddu hadday daallo tahay waa la ysku khilaafi karaaba markaa kan la socda oo maalan waxaynu ognahay ribadu inay gasho burka iyo wixii lamidka ahaa riba gasho ilaahay waa xaaraan buu ina yidhi in bur bur lagu iibiyo haddii ayna isla egayn oon goobta lagu kala guddoomaynin dee shuruudaa loo shardinayaa waa mithlan bimithlin inay kala bataan ma aha inay kala bataan ma aha waa in xaalo laga dhigo meesha lagu kala guddoomo haddaba burkaa xikmadda ee ribowi ka dhigtay ribowi ereyga ribowinimada madaahibku way isku qabteen ribowi wuxuu qaatay madhabkeena shaaficigu marka la eegayo aducma quudaysi buu qaatay aducma quudaysi quudaysigan laquudashadan la quudanayo ayaa ilaahay uu ribowi inoogaga dhigay oo waxaa la doonayaa nolosha meelaha laga kaantaroolo ayay kamid tahay waxyaabaha ummadda dee qiwaamkeega iyo jiritaankeyga ku jiraaba quudka waa in layska ilaaliyaa quudka quudka hadduu sicir barar kaa galo ummaddaasi ummad noolaanaysa ma aha quudka hadduu sicir barar ka galo maadaamoo quudaysi ay tahay xikmadda burka ku jirtaa waa quudaysi hadda madaahibku iskuma waafaqsano quudaysiga ragga qaar baa qaba aynu miisida nidhaahno eeg culimaba meel bay ka eegeysaa haddaba haddaynu quudaysiga soo qaadano adducma haddaynu soo qaadano oo quuday quudashada la quudanaya ah oo aan nidhaahno sicir bararka ayaa loo diidan yahay quudashada quudashadu ma aha muujiba lixukmi riba hadday muujibo tahay de layskuma khilaafeenba waa daalla weeyaanoo quudashadu waxay ina tusinaysaa uun shaygan sababta ribowinimo looga dhigay inay tahay sicir bararka oo lagala dagaalamayo iyo waxa sicir bararka lamidka oo lagala dagaalamayo waxyaabaha ummadda quudka u ah ee noloshoodu ay ku taagan tahay ayaa ummadda inuu u fadhiyo la rabaa wixii ha kala badnaada haddii la yidhah miyayna khatar ahayn ha kala ha kala badnaado ha kala badnaado burkii oo lagu leeyahay gadbada yareed burca ka soo qaado ama gebili ka soo qaado markaad magaalada kala geysa laba gadbadood bay kuu noqonaysaa dee waa markaaba waa suuqya ufurmiye bakaaraa lagu wada xeraynaye awey raashin la iibsadaa miisagaa jiraba markaa waa madaxaa la isla gelayaa kolkaa kan la ilaalinayaa waa kan haddaad doonaysa inaad isku iibsato dee waa milan bimilin beriiskiiba haddaba la yidhi beriiska xadiidku ma magacaabin beriiska xadiidku ma magacaabin oo ma odrhanin haddaad beriis beriis ku iibsanayso waa ribowi xadiidka kuma odhanin ee burkii iyo la magacaabay dee ilaa afar qodob baa la magacaabay lacagii waxbaa laga magacaabay burkii waa la magacaabay milxii waa waxyaaba noocaas kaleo xadiidkan muslimka ku yaala magacaabay kolka waxaynu haddaba doonaynaa culimo maadaamo kuwaa la magacaabay oo cilladda aynu ducmo iyo quudasho ka dhignay beriiskana waa la quutaa dee bes haddaad beriis beriis ku iibinayso waa ribowidhe beriis haddaad beriis ku iibinayso waa ribowidhaho ciladuna waa qiyaaska noociisuna waa qiyaasu maaha cilo eh waa qiyaasu dalaala oo ducmadii isna ku jirta quudashadii sidii burka loo quudanayay baa loo quutaa quudashaa ku jirta waynu ognahay hadda iminka beri dhaweyd raashinka waxaa la ii sheegay in shidaal laga helay oo waddanada qaar ay shidaal ay tijaabiyeen ka heleen adduunko dhan baa ka qayliyey waaa l arabikida iyo raashinkan xasiida iyo haddii shidaal baa laga helay layidhaahyo dee la shiido de waa wixii quudashada ahaaye adduunka noloshiisii way khalkhalaysaa si kaluu adduunkuba noqonaya waa halis meelaha haddaba la doonayo inay fadhiyaan ayay kamid tahay waa qiyaas qiyaaskaa qiyaasu dalaala la yidhaahdaa beriiskana ribaa gelaysaa haddaad laba beriis isku iibinayso ha isla egaadaan hadda sheekhow beriisku isku qiima ma aha haddii beriiska adigu aad haysataa uu yahay beriiska yare muxuu ahaan jiray qaaliga ah baasandaha hadduu yahay oo beriiskii waaweynaayo intaa laalagaay cascasaa a doonaysid inaad kusoo bedelato mayay isku dhigmaan sheekow haddana qaali ha kala ahaadaane waa inaad waa inay isla egaadaanu milan bimilin haddaad beriis beriis ku iibsanayso warama ha kala duwanaadaan qiimahoogu ha kala duwanaado dhadhankoogu ha kala macaanaado aduu milan bimilin baa lagaa rabaa sheekh maxaa lagaa rabaa milan bimil ile waa beriis iyo beriisune haddaad doonaysa waan dhacmaya ad tidhaa haddaan gadbada ku bedesho gadbad kaloo taasa waan ku dhacanahay meesha haddaad tidhaa dee suuqa geeyo intaad iibsato lacagtiisa kaa doonaysa dib u siiso iibso kadibna dib u iibso shaygan laakiin ha odhanin laba gadbadood oo kala badan baan isku iibinaya laba shay oo kala badan oo isla nooca ayaan isku iib waa ducmadii wasaani ka labaad maaka weeyi lam yuujib uuna waajibinin atacliilu tacliilku uuna waajibinin waa qiyaaska qaybihiisii kii labaad eh xukman xukun ma waajibinin bihi isaga la xukumo laakinahu ha ahaado yuuna waajibinine deliilun waa deliil kutusinaya xukunka xukunka ma waajibinin laakiin wuu kutusayaa waa daalun calى اxukmi wey xukunkiibuu kutusayaa fayustadlu waxaa loo deliishan binadiiri nadiirka almuctabar muctabarka ah waa loo daliishan sharcan sharci ahaan calaa nadiirihi nadiirkiisii baa loo deliishan oo fa waa la qiimayni un waa ha laysku qiimeeyo un weeyi oo waa laysku deliishanayaa markaa labada nadiir ee isku midka ah ha laysku deliishado wey talow tusaale ma jiraa ha inagu beriis iyo maxaan saba ku tusaalaynay qiyaasu dalaalaha beriis iyo bur baan ku tusaalaynay sheekheenuna tusaale kaluu bixiyey ka qawlinaa qowlkeenna oo kaleba weeyi maalu sabiyi sabiga maalkiisa talzamu waxaa waajibaysa zakaatuhu zakayntii aynu nidhaa maalka sabiga waa laga zakayni oo sabigu marfuuculqalam buu ahaayo waa kii rasuulku lahaa xataa yaxtalima rufica alqalamu can halaaa buu rasuulku yihi sala allahu alayh an halaain halaaada maxaa ka ahayd wa can sabiyi xataa yaxtalima ilmaha yari waa marfuuculqalam ilaa intuu ka muxtalim ka noqonayo ka qaangaadhayo ilmaha yari waa marfuuculqalab intuu qaangaadh ka noqonayo haddaba waxaa inoo muuqato culimo sebigii qaangaadhka sebigii lalahaa marfuuculqalam baa tahay maalkiisa zaka ka waajibtay baynu nidhi maalkiisa zaka ka waajibtay isaga lagulama khidaabtamaye weligii baa lagula khidaabtamaya oo weligiisaa la odhanayaa weliyow waxaa lagaa rabaa ilmahan yar maalkiisa ee ilaahay mas-uulka kaaga dhigay inaad ka zakaysid baa lagaa rabaa baa laodhanaya waa weligii waajibku weligiibuu saaran yahay markaa hadduu weligu ilmaha yar maalkiisa ka sakayn waayo ilmaha yar markuu qaangaadh noqdo ayaa la odhanayaa war dee waalidkaagii kama sakayn maalkaaga intaasoo sano ka sakeeyo markuu qaangaadh noqdaa lalaga khitaabtamaya maxaa loo deliishaday maalka haddaba in sabiga laga sakaynayo maxaa loo deliishaday baaliqa ayaa looga qiyaastay oo qofka qaangaadhka ah a waa laga sakeeya baaliq qaangaad markuu yahay waa laga zakayni qofka baaliqa ah ee qaangaadhka ah xikmaddu waa maxay baaliqa looga zakaynayaa waa numuwi sow ma ahayn cillo ayaa ku jirtay numuwi ah oo maalkii kobac iyo hormar inuu samaynayo inuuna isdhimaynin isdhimayninoo rasuulku waa kii lahaa intuu dhaartay buu yidhi sadaqo maal ma nusqaamisa buu rasuulku ku dhaaranayey sala allahu calayh wasalam wayba kordhisaa numuwi waa meesha imanaya numuwi xikmadda iyo cilada ku jirtaa waa numuwi kol haddaba ciladii qaangaadhka maalkiisa looga zakaynayey oo numuwiga ah ilin zakadu maalka way cuntaaye numuwi ilaahay baa kaa baabi'inaya malaa'ig baaba dee habaaraysa malag habaarkii balka waran mar kastoo cadceedi ay soo baxda laba malag baa yidhah maxay odhanayeen allaahuma acdi munfiqan khalafan ka kalena muxuu lahaa allaahuma acdi mumsikan telefon orde mamaal baa kuu joogi maal maal maal malag habaarayo maal uu malag habaarayo kuu joogi maayo ilayn isagii baad kudh ku dhegantahe culimada qaar waxay dhahdeen talow habaarkaa malagu ma waxa weeye eh, mumsikan telefon telefkaasi ma telefulmaalba mise waa telefu nafsi mise waa telefulmaali wanafsi waxay dhahdeen r labadaba u noqon karaa qofku hadduu zakada bixin waayuu ku dhego malagani wuxuu habaarayaa maalkana uu kaga dhici karaa isaga laftiisuu ku dhici karaa labadooduna way iska raaci karaanba kolka waad aragtaa xikmadii numuwi bay noqotay numuwiga haddaba labadaba waa laga helayaa sow ma aha dee sabiga maalkiisii laga zakeeyo ka qowlinaa qowlkeenna oo kaleba weeyi maalu sabiyi sabiga maalkiisii tilzamu waxa waajibaysa zakaatuhu zakayn ayaa waajibaysa laga zakeeyo ka baaliqin ka sida ka qaangaadhka aba looga zakaynayey ay numuwi numuwi dartii iyo kobac iyo ziyaado darteed looga zakaynayey halkan waxaynu haynaa qiyaas ayaynu aragnay qiyaas haddaba culimo ilmaha yar ee qaangaadhka aan ahayn ee agoonka ah maalkii aabbihii uga dhintay in laga zakayni waa masale khilaafiya ma og culimadu waxay qaateen in laga zakaynayo zakada waajibka ah waa kan hadda aynu hayno kol haddii zakadii waajibka ahayd ba raggu ay dood iyo muran geliyeen sadaqa ma u malayna inay bannaan tahay hooyadu hadduu ninkeegii dhinto caruurtan yar inta yaru uga tegey ma sadaqay ka bixin ma ka bixin hadda wax egi ma aha waa caruur yaryar oon qaangaad ahayn lagama sada sadaqa lagama bixinayo taasi uma furno oo de khiyaar hooye ay leedahay ma waa khiyaar ubadkani ay le ubadkanna qaangaadh ma aha waxa ubadkana maalkooga loogu tasarufaa dariiqa ugu axsansan bilati hiya axsan axsan baa loogu tasarufaya ka ugu axsansan ee loo arko in ubadkan maslaxadooda taamkii ku jirto ayaa loogu tasarufaya ka saddexaad muxuu ahaa qiyaasu shabah qiyaasu shabahu waxa weeyi faricii annaska tooska ah oo aan lahayn ayaa laba asal yeelanaya faricii ayaa laba asal yeelanaya laba asal oo kala duwan buu faracu yeelan labada asal ayaa la garan waayaya midka la haleeshiinayo labadan asal war shaygani waa farac oo si toosa aayaddu uma caddayn xadiidkuna uma caddaynin haddaba shaygan faraca ah ma asalkaasaan haleeshiiyaa mise asalkaa kale ayaan haleeshiiyaa way inoo soo qaadan doonaa kolley waa addoommada oo kale addoonku kol hadduu yahay wax laleeyahay kol hadduu yahay waxaan waxba yeelan karin addoonku wuxuu u egaaday xoolo haddaad addoon dhaawacdo ama addisho nioma mag baad bixin mise qiimaad bixin qiimu waa xoolaha qiima la yidhaha horta xoolaha ma mag baa la yidhaha haddaad digaaga yar jiidha jiidho ama ri ma mag baan bixinayaa baad tidhaahdaa mise qiimaan bixinaya qiimo ayaan bixinayaa baa la yidhaahdaa laakiin haddaad qof dishada ilaahay ma qadare eh, mag baa lagaa rabaa mag iyo qiimo ayaa kala jira qiimuhu wuu isbedbedelaa laakiin magtu isma bedbedesho dee waa wax la yaqaan oo go-an weeye magtu isma bedbedesho laakiin sayladahanaa qiimaha haya oo marna qiimu hoos bu udhici mar korbu ukaci mar dhexdhexaad buu noqon laakiin magta raggu miya isbedbedeshaa ya magtu isma bedbedeshade oo odhan maysid maanta raggii magtoodii iyo ama dumarka magtoodii intaasay marayaan ha sanadkii hore qaali bay ahaayeenoo intaasay ahaayeen ma jirto waxa wey waa wax fadhiyo un <laughs> weyi qiimo fadhiyo oo la yaqaan wey haddaba addoonkii kol hadduu noqday wax laleeyahay sida xoolaha loo yeesho kol hadduu noqday waxaan waxba yeelanay sidayna xooluhu waxba u yeelanaynin xooluhu wax ma yeelanayaan ridaada yari hadday intay baadhbaadho markay riyuhu dibidu caranaysa waa la arkay soo maa dhulka qodayso dibigaagii hadduu carto uu suu u qodayey maxaan ku idhaha dahab yar ugu dhaco ma isagaale mise adiga ya meel yaroo banaanoon cidna lahayn buu ku cartay suu caranayay caranayey unbuu dahab yar u dhacay dibigaale ma nidhaanaa dibigu waa xoole muxuu yeelan alle wuxuu yeelanaya ma haddaba addoonku wuxuu addoonka la siiyana isagu ma yeelanaya adunbaa yeelanaya haddii adoon la yidhahdo ho intaa uu qaatuu la soo boodo sayidkiisii unbaa le halkaa dhig unbaa la odhanaya ila waad simantihin adiga intaad wada waad simantihin anaa idin wadale waa cajiib waa adoon haddaba addoonkii dhinacaa xooluhu ka shabahay xooluhu waa la garanayaa xukunkooga iyo siday ahaayeen dhinac kale addoonkani waa qof caqli leh oo takliiftii ay saaran tahay oo ilaahay subxaanahu wa salaadihii u tukanaya oo u soomaya oo cibaadaysanaya oo adoo kaleoo fikiraya way kula sheekaysanoo kula hadlaya wey xagganna yuu ka shabahay addoonkii qof caadiya haddaba addoonka ma xoolahaynu ku darnaa haddii la dilo oo qiimaynu ka dhignaa mise dadkaynu ku darnaa oo mag baynu ka dhignaa maxaa la samaynaya bal waynu eegeynaa laba asal baa jira farciina waa mutaradid yaa la samayn waa qiyaasu shabihi ma og ka uu ugu shabaha badan yahay ha la haleeshiiyo ayaynu odhan doonaa kaa ha la haleeshiiyo oo maal baa laga dhigi laakiin addoon laga dhigi maayo maal baa laga dhigiyo haddii la dilo haddii wax la yeelo qiimihii un baa la odhanaya saylada qiimaha addoommadu maxay marayeen intaasay marayeen addoonku waa wax laga yaabo wey bal waran nin idiloo adoo kaleoo kaa dheeroo kaa qurux badanoo kaa maxaan laga yaabo aqoon badan odhanaysid un eh, oran saaka saylada tago hee eh, xabad digaagadana aan eh, xabad yaroo riyana inooga soo iibi adna isa soo baayac markaas markuu saylada tago ku imanaya ayuu odhanaya ridi waan soo iibiyey oo intaasaan soo sii haye adiga qiimahaagii ka waran maanta intaas aniga lai dhaafi waaye markaan isbaayacay waa adoon waa xawey waa cajiib moogtahay dadka qaar baa isku daya inay diinta islaamka ay yidhaahdeen dadkay addoonsataayo dhinac kale ay u fikireen waa arrin khaldan diinta islaamku dadka ma addoonsato waxa weeye addoonkani waa ibtila weeyaanoo mushkilad baa ku dhacdo allihii addoommada loo noqonayey qofku hadduu diido inuu addoon u noqdo kaasuu ilaahay ku karbaashay inuu addoon noqdo addoommo inuu addoon u noqdo ee qof addoon noqon karaa ma jiro oon ahayn ku ilaahay diiday markaad diidid inaad ilaahay addoon u noqoto kii mutay in addoon loo noqdo markaad diiddo markaasaa lagu odhanayaa maxay haddaba addoonbaad addoommada addoon ma usii noqoni laakiin xaqa ulahaabaad diidaye waa edbin adaa lagu edbinayaa wa haaliuka saddexaad alfarcu waa faraca aladii faraca taradada noqnoqday maa bayna aslayni laba asal dhexdood ayuu noqnoqday ictibaaran ictibaar wujida la helay darteed ictibaaro la helay ayuu u noqnoqday fayaltaxiqu wuxuu haleeli haddaba falyaltaxiq ha haleelo biayi dayni labadaa kooga agaro badan min kayrihi kayrkii ka badan fii wasfihi wasfigiisa iyo tilmaantiisa alladii wasfigoo yuraa la ogyahay wuxuu ku leeyahay addoonkani xoolaha iyo dadka kolba ku u eg yahay ha ku biiro uu shabahayo ha ku biiro fa yulxaqu waa la haleeshiin alraqiiqu addoonka waa la haleeshiin fi litlaafi xagga dilidda waa dilidun baa laga hadlayaa dilidda marka la dilo bilmaali maal baa la haleeshiin war maal baa meesha waa qiimaha qiimaha la raadiyo laa bilxuri qof xor a la haleeshiin maayo filawsaafi xagga tilmaamaha waa qof xora oo qof magtii baa la rabaa la odhan maaye neef la dilay qiimihiisii baa la rabaa baa la odhanaya marka ilan iyagu u egyihi oo xaggaasu ku shabax badnaaday macnaha ayaynu isa soo saari ama alqiyaasu qiyaaskii fa huwa qiyaasku radulfarci waa faraca u celintiisa lilasli asalka loo celiyo fii xukmin xukun dhexdii xukunka oo saxiixin saxiix ah xukunka oo sharciyin sharci ah licilatin cillo darteed baa loogu celin cilada oo jaamicatin jamcinaysa filxukmi xukunka ku jamcinaysa walyuctabar ha la cibreeyo alaaatan saddex loo cibreeyo ha loo qiimeeyo fi rasmi rasmiga dhexdiisa adifu qiyaaska u idaafee licilatin ilaa cilatin cilo u idaafee ow dalaalatin dalaalo u idaafee ow shabahin amase shabahba u idaafee uma actabir kadibna cibreeyoo qiimee axwaalahu xaaladihiisa awaluhaa ka koobaad maaka weeyi kaana ay tahay alcilatu ciladu fiihi dhexdiisa muujibatan mid waajibinaysa lilxukmi xukunka mustaqilatan iyadoo mustaqiloo madax banaan fadarbuhu ilmuhu garaaca uu garaacayo lilwaalidayni labadiisa waalid inuu ilmuhu aabbiiyo hooyadii garaacaa mumtanicun waa mamnuuc oo ilaahay xaaraan buu ka dhigay laakiin aayadna ma sheegin xadiidna ma sheegin waxa looga qiyaastay ufin ha ku orantii ka qowli ufin ufin qowlkeega oo kale weeyi wa huwa qowlkaa uf-a munica waa la manciyey oo xaaraan baa laga dhigay liliidaai dhibidda ay waalidka lagu dhibayaana xaaraan looga dhigay waalidkaa uf kuma odhan karaysid kol haddaadan uf ku odhanayn dee ma garaaci kartid ilan garaacaaba kasii khatarsanay wahaani ka labaad maa mid weeyaan lam yuujib ayna waajibinin atacliilu cilayntu xukman xukun bihi isaga la xukumo laakinahu ha ahaadee daliilun daliil buu u yahay fayustadelu waa loo deliishan binadiiri nadiirkii almuctabari la cibraynayey ama la qiimaynayey sharcan sharci ahaan calaa nadiirihi kala midka ah loo deliishan oo fa yuctabaru sidaasaa la qiimayni ka qowlinaa qowlkeennoo kaleba weeyi maalu sabiyi sabiga maalkiisii talzamu waxa ka waajibaysaa zakaatuhu in laga zakeeyo ka baaliqin baaliqii iyo qaangaadhkii oo kale weeyi unbuu la noqonaya eyli numuwi wayna u waajibtay numuwiga iyo ziyaadidda wa haaliuka saddexaadna alfarcu waa faraca الذي faraca taradada noqnoqod sameeyey maa kiibuu noqnoqod ku sameeyey beyna aslayni laba asal udhexeeyey ictibaaran kii oo la qiimaynayo ictibaar wujudda la helay falyaltaxiq ha بأي biayi dayni labadankooga agara badan من hayrihi ka kale ka badan fii wasfihi xagga tilmaanta aladii wasfigoo yuraa la ogaaday fa yulxaqu waa la haleeshiini alraqiiqu addoonka fi litlaafi xagga dilidda bilmaali maal baa la haleeshiin laa bilxuri xorse la haleeshiin maayo filawsaafi xagga tilmaamaha halkaa ayuu inoogu joogayaa cashirkeenni wallaahu